acuudu billahi isamiic alcaliim min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa soo dhowaada wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam soo dhowaada burhan soo dhowow allahuma salli wasalim wbaarik wanim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin baabu lmafcuuli lmulaq waa darsigeenni soddoniyo soddonyo sideedaad ee kitaabkeeni qatrunnadaa waballusada ilahay waxaan ka baraynaa kitaab nafcala inuu nooga dhigo nafac uu leeyahay kuwa ku intifaaca inuu naga dhigo ayaan ka baryaynaa alle subxaana wa tacaala warmashida sheikh ya haahay waayahay qaala almusanif raximah allahu tacaala walmafcuulu lmutlaqu huwa almasdaru alfadlatu almutasalitu calayhi caamilun min lafdihi ka darabtu darban aw macnaahu ka qacadtu juluusan waqumtu wuquufan waqad yanuubu canhu gayruhu ka darabtuhu sawtan fajliduuhum hamaaniina jaldatan falaa tamiiluu kula almayli walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiili wakula minhaa raqadan walaysa minhu dheh walaysa minhu ka mid ma aha wakula raqdan lamaa goortii sharaxii buu gala shiikhu anhaytu aan dhammeeyey alqowla war fil mafcuulu bihi ku saabsanaa iyo wamaakii yatacallaqu la xiriiray bihi mafcuulu bihiga oo min axkaamilmunaadaa ah sharactu waxaan guda galay fil kalaami inaan ka waramo cala thaani kii labaad oo min almafaacili ahaa warkama ku dhaca horta yaa wahuwa kaasna kee weeye almafcuululmutlaqu mafcuulkii hee sii daysanaa mafcuuladu sideedaba eeg almafcuul waa wixii la sameeyey wixii la sameeyey baa markaa noocyo batay meeshii lagu sameeyey mafcuulu bihi yacnii qofkii ciddii lagu dul sameeyey waxaan waa mafcuulu bihi waqtigii la sameeyey mafcuulu fiihi makaankii lagu dhex sameeyey mafcuulu fiihi sababtii loo sameeyey mafcuulu lahu ciddii joogtay meesha markii la sameynayay mafcuulu macahu marka waa ku dhacay soo samayntii keliya mafcuul mulaq mulaq waxa la yidhahdaa marka wax ku xiran baan jirin makaan baan ku xirnayn cid ku dhacayan jirin mafcuul mulaqa yani mafcuul sii daysan wey asagaa asala marka almafcuul mulaq baa asala sideeda mafcuulka maxaa asal u ah mulaqa asal u ah mafcuulu bihiga shardii buu ku xihanyay bihii buu ku xidhan yahay mafcuulu lahuna lahu buu ku xidhan yahay wahuwa mafcuulu bihigu cibaaratun weeye can masderin laga waramayo masderkaasoo fadlatin dheeraada masderkaasoo tasallata calayhi uu ku salladmay caamilun ficil oo min lafdihi ah aw amase min macnaahu ay isku macno yihiin waa masder oo waxaa kordhigayaa waa ficil ka horeeya ama ficil ka horeeya isku mid yihiin ama ficil ay isku macno yihiin baa kordhigaya weeyaan waayahay fal awalkan koowaadoo isku lafdiga ay yihiin sawaaban waxaa isku mida ah, kaana alcaamilu ficlan ha ahaado ka qowlihii tacaalaa wakallama allaahu muusaa takliima weyn almafcuul mulaq takliima amase wasfan ha ahaado naaibulfaacil waxaan ka wadaa ismu faacili ha ahaado tusaale wasaafaati safan maa macnaa safan haddaba saafaat yaa ciraabaya hmm? alwaawa xarfu cafin waqasam xarfu cafin walfajri soo garamaysaan xarfu cafin asaafaat maxaa dhahaysaa ism majruurun biwaaw alqasam wacalaaman jarihi aljaaru walmajruuru mutacaliqaani maxduufin taqdiiruhu uqsimu ficil mudaaric marfuuc calaamat rafcihi damatun daahiratun fii aakhiri wafaaciluhuna hee ana wafa uqsimu wafaaciluhu ana baa dhahaysaa waaya intaa ma tidhi safan saafada marka waa ismu faacil yacmalu camal alficli yarfacu lfaacila oo wasaafaati kuwii safanayey hiya uqali ama wax damiir uqali safan marka waxaa weeye mafcuulun muطlaqun mansuub wacalaamat nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih marka waa ku dhacay soomaa waaya aw amase masderan ha noqdo waxa wax kordhigaya dee caamilkiibuu ka hadlayaa soomaa caamilkiibuu ka hadlayaa hadda caamilka muxuu ka dhigay mar ficil caadiya mar ismu faacil mar masder ilan saddexduba markii ficilka labadan ismu faaciliy masderku yacmalu camal camal ficli shaqadii ficilka qabtaan kitaabka gadaashiisa ku arki doonaa ayagoo shaqadii ficilka qabanaya shaqadii ficilka ayagoo qabanaya waxaan ku arki doonaa kitaabka waaya faina jahannama faina jahannama jahannama ayaa jazaakum ahaatay jazaa'an abaalmarin mawfuuran la dhammaystirayoo la oofiyey wafara wey wafara yah idma taal miyaa haa okay athaani buu idin sax sax athaani waxaa weeye buu yidhi naxwu qawlika weeye qacadtu waan fadhiisa juluusan athaani muxuu ka wadaa kii macnaha ka ilaa khayrku si qacadtu waan fadhiistay juluusan fadhi juluusan yaa kordhigay qacda waa min lafdi mise min macnaahu faqat wata'allaytu waan dhaartay xalfatan dhaarasho ayaan dhaartay wey qaala shaacir wuxuu yidhi ta'allamnu awsin xalfatan layarudanii ilaa niswatin kaannahunna maqaa'idu maqaa'idu fa'da qaafka dhiga kaannahunna maqaa'idu aa moodid waayahay ta'alla wuu dhaartay xalfatan dhaarasho buu dhaartay wey muxuu ku dhaartay layarudanii uu celiye inuu celinayo ilaa niswatin uu celinayo kaannahunna aad moodo maqaa'idu maqaaid aadmoodo maqaaid waa jamcu miqwad maqaaid maxaa weeye waa jamcu miqwad weeyaano waa maa yuqaadu bihi lfaras faraska waxa hogaanka looga dhigo wey waa fahamta soomaa marka maxay tahay kaanahuna maqaayid wuxuu leeyahay sharaxu sheikh raximah allahu tacaala macnuhu wuxuu noqon karaa qolaa waxay tii macnuhu waxaa weeye layarudanii eh, yani wuxuu ka wadaa inuu leeyahay oo kale ana haadihi niswa ka miqwadi daabati weeye oo kale faraska xarigiisii oo kale oo xaggee kala mid tahay xayu halka annahaa iyadu tajdibu ay soo jiidayso quluuba annaadiriina ilayha kuwa eegaya quluubtooda soo jiidayso xadhigga faraska ku xihan muxuu soo jiidayaa muxuu soo jiidayaa faraskii buu jiidaya soo maahan xagganna wuxuu ka wada maqaa'idu xarga maaha wuxuu xargaha ugu shabahay yacni ayaguna ciddii soo egtay soo jiidayaan weeye se u dhalaalayaan u qurux badan yihin buu ka wadaa mas'alada fahamta horta marka wuxuu yidhi ilaa niswatin ka'annahunna aadba maqaa'idu yacni aaba moodo hee xakama miyaan dhahnaa marka macnaha haddaan siino caadi bay noqonaysa waaya maqaa'id marka waa xakamaha xarigga lagu xiro faraska weeyaan marka xaggey buu ekeysiinayaan sida xarigga uu faraska usoo jiidayo ayaa ayaguna quluuba naadiriin usoo jiidayaan wey ilayha horkama ku dhaca horta marka ka'annahuna maqaa'idu xakamo aa saas waa dhihi kadha xagee buu ka daliishaday shiiku xalfatan ta'allaa wuu dhaartay haye dhaarasho waxtaraza wadaalika arrinkaasina lianna alaliyata hiya alxalfu weeyaane waalqucuuduna huwa ljuluusu weeyaane waxtarastu waxaan kaga reebay bidikri lfadl markaan fadla idhi soo qaacida fadla kuma jirin markaan fadla idhi waxaan kaga soo reebay hee can naxwi qowlika kalaamuka kalaamkaagu kalaamun waa hadal xasanun wanaagsan weey baan kaga soo kalaamuka warkaaw kalaamun hee xasanun weeye kalaamu somtada maah kalaamun masder maya haadhadee haye masder booska muxuu ugu jiraa hadda waa cumda ah dee laysa mubtadaan khabar ya may kalaamuka kalaamun xasan baan ka hadlaya haadee kalaamunka warkaagu kalaamun war weeye warkii waa lasii faafaahinaya warkaasoo xasanun wacande marka muxuu yahay khabaru marka waa cumde marka fadla hadda kamarka mafcuulmada mid noqon karaa wa in kaana masdaran mid noqon karaa maya sabab liannahu cumda walaysa fadla warkaa waa ku dhacay soomaa waxaa kaloo meesha aan ka saara buu yidhi wa qowlil carabi ee tidhaahdo jadda jidduhu jadda waxaa dadaalay jidduhu dadaalkiisii baa dadaalay ay yidhaahdaan waa mahmaahu jadda jidduhu yacni qofku markuu dadaal badan bixiyo ayay u isticmaalaan fa kalaamu thaani kalaamka labaad iyo wajidduhuudu masdaraanu weeye kow sullita calayhimaa waxaa lagu salladay caamilun baa lagu salladay oo min lafdihimaa ah caamil ka horeeya haye haye oo min lafdihimaa ah wahuwa ka alficlu weeye fi lmithaali thaani jadda ah iyo walmubtada'u fi lmithaali lwali ah binaa'an calaa qowli sibawey haddaan ku wadno warka hee sibawey imaam sibawey ina almubtada'a mubtadahu caamilun weeye fi lkhabari ku camalfalaya walaysa min baabi almafcuuli lmutlaqi fii shayin markaa shiiku hawl cusub buu la yimiyo macnahaas harnay macnaha ka duwan buu noqonayaa waayahay oo muxuu leeyahay kalaamuka soomintado maa imaam sima wuxuu qabaa buu ku yidhi sheikhu raximahullah kalaamuka inay mumtada tahay oo xasanuna khabar tahay ohe kalaamunka dhexe maxaa waaya marka wuxuu leeyahay kalaamka dhexe waxaa weeye buu yidhi caamirun ana almubtada'a ya caamirun filkhabar ku camal falaya warkaa ku dhacay soomaa walaysa markaa min baabi lmafcuuli mulaqi fi shay markaasna haddii saa la yidhaahdo mafcuul mulaq meesha waxba kasoo geli maya buu ku yidhi waaya waaya ayib haddaan si hore ku wadana waa iska caadi oo aan dhahno imaam subey wuxuu qabaa mubtaduhu inuu khabarka ku camalfalay eeg mubtadaa maxaa guday ya ibtidaa guday soo ha macniga kale waa khalda mubtadaa maxaa guday mubtadaun marfuucun bil ibtidaa caamil marka la yidhahdo ibtidaa oo macnawiya ayaa ku camalfalay alkay khabarkana maxaa ku camalfalay maxaanaysaa khabarun marfuucun bilmubtadai xaggaa marka maxaa ka fahamtay cidda khabarka godaysaahi oo ku camal falaysaah inay tahay mubtadaha macnaha sibawey warkiis macnaha waa sidaas wuxuu waa khabar laakiinse cidda goday oo ku camalfalaysaa maxay tahay mubtadaha weeye saa mar haddaan dhahno dee kalaamka camalfalka cid baa buuxisay hawsheedii oo ah mubtadaha ayaa khabar ka dhigtay saasuu ugu camalfalay markawaafahamtsomaan marka haddii booska camalfalidda la buuxiyey oo khabar laga dhigay mafcuulmulaqi ka waran mala keeni karaya waa maya marka kalaamna waa mubtada kalaamuna waa khabar xasanna waa sifo meesha warka siweyn waxa weeye khabarka mubtadaha isagoo mubtada ah ayaa caamilun fil khabari khabaruu ka camal falaya caamilnimada laga hadlayana wax kale ma ahe waxa weeye inaad tidhaahdo khabarul khabarulmubtada'i marfuucun marfuucun waa mid ku godan bilmubtada'i ku gadaan eeg muxamed icraab muxamedun caali muxamedun mubtada'un marfuucun bilibtidaa'i caalimunna khabarun marfuucun bilmubtada'i eeg mubtadaa maxaa isaga goday ibtidaa ku bilaabasho khabarka maxaa goday mubtadaha marka caamilka laga hadlayo inuu mubtadaa khabar ku camalfalay macnuhu ma aha inuu faacil ka dhiganaye macnuhu maxaa weeye inuu isagu goday baara war waa ku dhacay soo maahan marka mubtadihii waa ku camalfalay baa layidhi mar haddii mubtadahu qaato khabar ka dhigtayna hee inay mafcuulmudl noqoto ma banaana warkama dha orta inaa fahamteen baa malaynayaa yaa yaa waaya <sighs> binaan calaa qawli siwe markii lagu wada buu yiri walaysa min baabi lmafcuuli mulaqi fi shayin maa yanuuba xaggaa wuxuu kaga baxay mafcuul mulaqi waxaa jirtaba hadduu kudhihi doonaa waxyaaba mafcuul mulaqa bedel ka noqon kara oo lagu sheegayo ayaga laftooda mafcuul mulaq lakiinse mafcuul mulaq maahee bedel bay ka yihiin waatan waqad tunsuba waa la kordhigaa ashyaa baa la kordhigaa cala lmafcuuli mulaqi mafcuul mulaqnimaa lagu kordhigaa yacni mafcuulun mutlaqun mansuubun baa la yidhaahdaa marka la ceraabayo walam takun masderan masderna maaha mxaahardigainuu mafcuulna yahay wuxuu ku yidhi waxyaaba waxaa jira mafcuulun mutlaqun mansuubun la dhaho masdarna'aan heede aan ahayn solinsuudiya maaha wadaalika arrinkaasna calaa sabiili niyaabati wuxuu ku yimaadaa calaa sabiili niyaabati bedelnimo wadadeed ay ka bedel yihiin canilmasdar ay ka bedel yihiin weligaa shiikha darsi waa lala wadaa maalin markuu yidhi yaa ilaah waa loo soo tuuraa haddaad iska aamusid socon mayso baasho haye warbaa xaggan soo kordha marka muxuu yidhi waxyaabaha jira magacyo gaar oo markii la arka la dhahayo mafcuulu mudlaq masderna aan ahaynba maxaa ka mid ah kullun baa ka mid ah iyo wa baa ka mid ah goorma mudaafayna xaa kuwa u idaafaysan iyo ilmasder u idaafaysan waa in masder usii idaafa eeg masder ayagu mafcuulmal waxay ku noqonayaan inay masder u idaafaysan yihin ayagu inay mudaaf yihiinoo masderna mudaafi leeyahay qawlihi tacaala falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli kula mudaaf almaylna soma sharka ma buucin kulla macnuhu waxa weeye falaa tamiiluu ha iilanina maylan iilasho meelkaasoo kulal mayli ahde falaa tamiilu ha iilanina almayla iilasho ha iilanina yeelashadaasoo kulal mayli ah marka almeela meesha laga saaray qur-aanka kuma taalo marka maxaa booskii almeela jooga mafcuul mulaq ah kulla waxaa dhahaysaa mafcuulun mutlaqun mansuub wa calaamatulanahu naa'ibun cala lmasder warkama ku dhacay yaah kulla mudaaf almaylna almeelna mudaafin baaraka allahu fiik walow taqawala hadduu naga sheegi lahaa calaynaa anaga bacda alaqaawiili warar aan jirin qayb ka mid ah hadduu naga dhihi lahaa la akhadnaa waxaanu qaban lahayn nebi maxamed bilyamiin ku qaban lahayn uma kadib laqadacnaa minhu watiin xiidka watiin la yidhaao ayaanu jar lahayn xiid yacni nebi maxamed beenba naga sheegi mayee hadduu been naga sheegi lahaa mau noolaadeen wy macnuhu idinka ku hee idinka dhahaya hee wamaa huwa biqowli shaa idinka dhahaya hee hee maxay yidhahdeen biladu war maxay dhaheen mufsidiintii reer quraysh ahaa gaalada maxay yidhahdeen inahu laqowlu rasuulin dii quwa wamaa huwa biqowli shaac miyaa ku sheegeen qowl shaacir waaye qowl kaahin waaye waa asaadiirul awaliin waaye waa lagula soo mudaaraseeye waliyaquulu darasta qur-aanka waliyaquulu darasta baa ku jirta qur-aanka qur-aanka maxaa loo soo linubayina iyo waliyaquulu darasta waliyaquulu se u dhahan nimanka gaalada darasta waa soo baratay qur-aanka waxaa loo soo dejiyey siay ugu fisnoobaan magaaladii idan soo laaban mayaane ay dhahaan deresta waa soo barat amase dadi la ahriya dereset maxay noqonaysaa walyaquulu dereset yani warkaa sheegaysa war jira maaho way baaba'day wy warkaa sheegaysa wey dereset yani waxa weeye cafaa calayha zamaan zamankaa ka daba wuu baaba'ay wey amase daarasta haddii loo ahriya walyaquulu daarasta idyahdana dad baa isla soo akhrisatee mudaakara intaad samayseen ba wax noo soo dhoodhoofteen wey man marka walow taqawala calaynaa qaawiila baa ku jidabaal kadibna meesha waa ka maqan tahayoo bacda booskii hee naa'ib oga ah taqawala dee ficilka master ka keen alaqaawiil soo maan aqaawiila baa la yidhi marka meesha laga saaray markii lamac lagu daray walow taqawala hadduu naga sheego calaynaa aqaawiila warar hadduu naga sheego wey hadduu wax naga sheego aqaawiilkaasoo bacda alaqaawiila ah bacdal aqaawiila ah ka mid la akhadnaa min marka bacdigaas waa madalu badel iyay bedel ka tahay min masdar maxduuf oo ah alaqaawiil warkaa u dhacay soo maa marka bacd maxaa ku ciraabaysaa walacadad tiraa meesha imaanka dhah fajliduuhum wargaraaca amaaniina fajliduuhum hayee bal mafcil mulqa keen jaldatan soomaan fajliduuhum garaaca jaldan garaacid oo amaaniina ah markaa tilmaan bay noqon lahay sax ulaa waaya jaldatan markaa waa tamyiis tamaaniin wax dambeya waxaa weeye tamyiis wax dambeeya amaaniin ciraab mafcuulu mulaq mansuub calaamatu nasbihi alyaa laanahu mulxaqun bijamci lmudakar saalim wajalda tamyiis waay faamaanii mafcuulsafir mafcuul mulq wayaa ladhahay toos baa loo dhahayaa liannahaa badelun hee can ilmasdar waay baaraka allahu fiik haye wa asmaau laalati aalad iyo qalab qalab ma garanaysaa aaladii waay qalab hee aaladiis waay yacni qalab la isticmaalo baabooskii masdarka hee imaan kara weeyaan waaya naxwu darabtuhu waan garaacay sawtan baan ku garaacay w jedal maxaa asalku ah darabtu haye kee mafcuul mulaq darban soomaan darban oo markaa bisawtin ah saasay noqon lahayd waa laga saarayoo qalabkiibaa meesha la keenay sawtan aw casan baacuudka ugu shida aw miqracatan naallahndubbaan kala daalabi madaxuu kaga kaawiye walaysa mas'alo cusub buu ku wadaa shiikh walaysa ma ahan mimaa yanuubu can ilmasdari masdarka walaysa ma aha mimaa yanuubu cala almasdari sifatuhu alla masalo culus wey walaysa ma ahan buu yidhi mimaa ka mid ma ahan yanuuba cala almasderi masderka waxa naa'ib noqda ka mid ma ahan sifatuhu haye tilmaantiisa masder tilmaan ah sifa hee sifa kama bedel noqdo weeyaan waatan sheekh waaya naxw wakulaa minhaa raqdan wakulaa cuna minhaa jannadii aklan cunid cunidaasoo raqdan waasica soo maa yah waaya raqdan baa laysku haystaa qolaa waxay tihi raqdan waxay noqon kartaa mafcuulu mulaqo naa'ibun can ilmasri waa sifadii bay leeyihiin marka waa ku dhacay sooma maxay leeyihiin waa sifadii ila inta horaa soo sheeganay tilmaamay lahaayeen ama bacdi inay tahay loo fiiramaya sifa miya sifa maahayaa walaa loo fiiranay kelmadda bacdi hadday meesha timaadaba ama kelmadda kulli haddayba timaadaba ama meesha qalab yimaadaba ama tira timaado ayag waa tira war go-aan weeye wixii intaa ka soo haroo sifaa baa laga hadlayaa hadda waa soomaan maxaa laga hadlayaa hadda wixii intaa ka soo haroo sifaa hadda markaan dhofid darabtuhu waan garaaca fajliduuhum garaaca jaldan garaaca jaldan markaan dho amaaniin ma noqon kartaa jaldanka ma noqon kartaa waxaa diiday haddaanuu garan may muxuu leeyahay sifa master ma keeni ka dho masderku sifadiisa hee sifadu masderka sifada u ahayd bedel kama noqon karta suma dhahayo maxaan leenaha marka waxaan leenahay kuwaasi waa kuwa gaara tiro ama qalab ama kul ama bacd waa mas'alo gaara wey taas intaa wixii ka soo hara masder tilmaan wata tilmaamtiisa uma noqon karto bedel uma noqon karto macnuhu warkama kudha horta intaanu ku dhaho walaysa ka mid ma aha mimaa kan yanuubu bedelka ka noqda canilmasdari bedelka ka noqda sifatuhu ka mid maaha wey marka abarkeediiimkeedii meeye ismkeedii meeye sifatuhu weye walaysa ma ahan sifatuhu sifadiisu mimaa ka mid ma wey yanuubu kanaaib noqda canilmasdari kanaaib noqda warkaama dha horta su'aal marka muxuu meesha ugu dambaysa u geeyey yaa yaa ilaa yaqaan maalin dhaweed baan soo marayna wix meesha u dambe soo geeya haa cawdu baa jidha meeshan maxaa jidha cawdu hadduu meelaha gee wareeysa sifatuhu la yidhaahdo heed waxay u laabanaysaa waxay u laabanaysaa eed masir xagee joogaa ugu dambeeya laba siyaabood marka way hormarta lafdan waa rutbatan marka hadda ugu yaraan ba lafdan ba rutbatan haga hormartee hee lafdan ba looga hormariya weeye oga dambaysiiya warka mau dhaca horta saasaa loogu ogolaaday marka maskaxdu fican u shaqayso wakullaa minha waa la kala guraya marka fiiriya khilaafan mukhaalifiina xaalaana kuwa khilaafaya lilmucribiina kuwii ku ciraabay inay tahay zacamuu kuwaasoo sheegtay ana alcasla asalkiinu ahaa aklan akl akligaasoo raqdan waasica oo wa anahu isagu inuu yahay xudifa anahu wareeshaaniya xudifa in la tuuray almawsuufu kii la tilmaamaya la tuuray oo markaa wanaabad ee bedel noqotay sifatu sifadiisu ee bedel ka noqotay manaabahu booskiisa ee itmaaday oo markaana fantusiba la kordhigay intisaabu kornimadiis lagu kordhigay warkamudhacorta qoladaas waa khilaafnay bay yidhaahdeen maxaa markaa haystaa wa madhabu sibawey waxa weeye anna daalika raqdantu innamaa huwa xaalun waaba xaal oyay xaal ka tahay min masdarlficli ficilka meesha yaal masdarkiisa bay maxay ka tahay xaal ka tahay almafhuumi laga fahmayey minhu ficilka laga soo fahmay ficilka maxaa yaal meesha kula masdarka laga fahmay aklan masdarka aklan ah oo laga soo fahmayo hee kula laga soo fahmayo ayaa xaal u tahaawiye wa taqdiirna waxaa weeye fakul cunde xaala kawni alakli cuniddu xaalad ay tahay raqdan ay tahay midhee mid hee waasaca ay tahay labadaba cadeema u baahdeen marka sheikh sibi wuxuu kuleeyahay meesha masder baa la qariya hawlaha meesha mawtaalba raqdan waa xaalun xaalun min masdari alficili weeye buu ku yidhi waa xaal ficilka meeshayaa masderkiisa hee laga xaalaynayo oo maxaa dhahaysaa xaala kownalaklidhe markaabuu ku yidhi habas dhibin xaala kownalakli uu yahay raqdan uu yahay saas u macnaya buu ku yidhi oo raqdana waa xaal oo min masdar alficil mansuuba calaamatu nasbihi maxaa kuu daliila calaadaa waxuu annahum yaquuluun inay dhahaan siira waa la socda calayhi korkiisaa la socday tawiilan in badan soo ma oo fa yuqiimuuna waxay keenayaan aljaara sheegda aljaara iyo walmajruur waxay dhigayaan maqaam al faacili bay keeneen oo ma garas naa'ibulfaacil wey soo maa walaa yaquuluuna mana dhahayaan tawiilun birafci dhihi mayaan godaana saari mayaan sabab maxay tahay fadalla kaasa wuxuu tusiyey markaa calaa annahu xaalun inuu yahay laa masdir inuusan ahayn fasiira waa la socday calayhi korkiisa tawiilan xaal uu yahay baa la socday wa ilaa miyaa lajaasad waxaa bannaanaan lahaa iqaamatuhu in la geeyo tawiilka maqaamal faacil la geeyo sababtu maxay tahay lianna almasdara yaquumu maqaama alfaacili biitifaaq yaa ilaahay yaqaan mas'alada masala culus wuxuu ku yidhi day horta masderka muxuu noqdaa naa'ibulfaacil soo maa ayib ayib masder maadaama naa'ibulfaacil yahay sida asalka ah waxay ahaan lahayd siira waa la socday sayrun baa la socday tawiilun oo dheer markaana calayhi dee siira waa la socday calayhi korkiisa sayrun socod tawiilun oo dheer intaasaa ma tahay taas yaah markii anagu arkayna carabtu isticmaalaysa waxay dhahaan oo arna ayagoo dhahaya siira calayhi ma aragna ayagoo dhahaya siira calayhi tawiilan xagga maxaan ka soo baxay marka haddaan dhahno laynka caadiga siira sayrun tawiilan haddaan dhahno oo markaa sayr meeshii laga saaro tawiil maxay noqon lahayd booskii seer bay imaan lahayd beddel bay ka tahay soomaahan iyadoo tilmaan ah bay maxay ka tahay bedel bay ka ahaan lahayd saas soo maa marka haddii la ogol yahay in tilmaan ay beddel ka noqoto masdar maqan tawiil baa loo ogolaan lahaa sayruntii ka maqanayd inay u noqoto naa'ibulfaacil booskiisa buuxiso laakiin saa lama samayn maxaa la sameeyey mar haddii sayrun meesha ka maqan tahay tawiil inta kale iska dhigay ayaa maxaa la sameeyey calayhi oo jaari majhuura booskiina ilfaacilka la keenay oo waayahayee tawiiltii masderkii iyo maqnaan ka joogtayna waxaa layii waxaan tilmaanba maaha maxay tahay marka waaba xaal oo hayabar leh siira waa la socday calayhi baa la socday tawiilan ay xaala kowni sayri xaal socodku uu ahaa hee tawiira mid dheer masalada ma fahamti ku celiye maku celiyaa ujeedka beedka loo soo deliisa waa inaa fahamta ujeedka beedka loo soo deliisa waxaa weeye tawiil oo tilmaan aa ku magacaabaysaan hadday booska masderka fadhiisato maxay qaadan lahayd maxay qaadan lahayd xukunku masderku leeyahay eraygan carabtu isticmaasho siira calayhi tawiilna noo keena sayrun baa maqan baa la yidhi haye hadday sayrun maqnaan joogi lahayd maxay noqon lahayd sayrun naaibulfaacilhadda ayadoo maqan naaibulfaacilka yaa laga dhiga jaari majhuurka calayhi meela socotaa horta jaari majhuurka calayhi ah soo maa haddii marka sayru dawiiluntu ay tilmaan u ahaan lahayd masder ayadaa ka mudnaan lahayd calayhi in laga dhigo naa'ul faacil miyaysan ahayn ilaa masderba maxay ka tahay bedel ka tahay haddii masderka la keeni lahaana asaga ayaa naa'ul faacil hee noqon lahaa weliba ina ayadu noqotona way ahay ok noqon weydo tawiilan ba aragnay masderna meesha ma yaal marka maxaa noo soo baxay sifa inaysan noqon karin horta masder bedel u noqon karin ok in haddii bedel u noqoto maxaa dawiilun baa la dhihi lahaa haddee okay dawiila marka inaysan sifo ahayn baa noo soo baxday maxaan ku cadday inaan ahayn cariyaa iishaa ku caddaynay sifadu yatbacu hee almawsuufa somaa fil fil icraab hadday dawiil marka sifo tahay yay ku raaci laha xarakada sayir oo meesha ka maqan waa la godi lahaa yani maxaa la samayn lahaa waa la godi lahaa welidaa laysa hee sifa maaha marka meeshan dawiilan baa leey alka dawiil marka maxay tahay marka tusaalahan iyo aayaddu waa isku mid buu ku leeyahay waa hee isku mid weeye xagga icraabta isaga mid ma aha oo siir sayrunta u qarsoon siira waa naa'ibulfaacil waa faham soomaan halkaas kan garanaysaa la keenayana waa mafcuul mullaq marka xagga icraabka isaga mid maaha laakiinse xagga ah in meeshan master maqan yahay baa tilmaantiisu fadhiisan kardhaa inaysan suuragal ahayn buu kuu tilmaamaya oo haddee wuxuu tawiil tilmaan tahay seer bay ku raacida godaalka inaysan ku raacina waxayna tusinaysaa in he ay tahay aysan sifo ahayn ay tahay wax kale okay waxa kaleetaa marka maxaa waaye xaal weeye baa layidhi okay xaalka u meelday marka meel buu u dayo muxuu yidhi waa xaalun he min masdarilficili ficilka meesha yaal masdarkiisa ayay xaal tahay siira waa la socda calayha korkeeda xaala kawni sayri socodku xaal uu yahay hee tawiilan uu yahay marka maslada soo qulaasee tawiilan laysat sifatan li lisayr maxduuf soo maa haddii sifa ahaan lahaydna waa la godi lahaa maxaa yeele sayr hadduu yimaado naayil buu noqon lahaa waa fahan soo inaan la gudin oo kor dhigan tahay xagaa waxaa noo cadaatay inaan sifa ahayn in sidaa xaalkay sifadu waxuu kala duwanaa waxuu kala duwan yihiin keliya waxaan ka horeeya wuxuu yahay wuu kala duwan yihiin bis tanoo jaa'a rajulun kabiir rajulkaas way kala duwan yihiinjaaa rajul hadii ladhao kabiiran xaal bay noqoto jaa rajulan hadaanan kabiiran maxay noqoto sifo kabiir waa kabiir ma isbedesha waxa ka horeya isbedelaya keliya marka awiil awiil ayadu waa awiil maxay ku xidhan tahay waxa ka horeeya soo maahan sii sayrun haddaan dhaho soo nakira maah raq tawiilan soo nakira maah saa haddii marka isugu haboon tahay tawiil maxay noqon lahayd sifo nakira nakiras noqota soomaahan maxaa la dhihi markaa siira calayha tawiilun sooma ayn baa la dhihi lahaa maadaama bedelun ay tahay min misder oo naalfaacil noqon lahaa sax laakiinse ma noqon ayadoo nakiraa oo seyr nakiranima la wadaagta baa loo kordhigay way baa loo kordhigay waxay tusinaysaa in sifadu aysan bedel ka noqon karin masderkeedii intaa hoose ka xariiqa maxay tusinaysaa masaladu sifadu ilan dawiila hadda xaal iyo masr labadn xaal iyo sifa labadu noqon kartaa inay sifa noqoto maxaa u diiday maxaa u diiday ii sheega maxaa ku caddaysansan geli karin inaysan geli karin waxay ku caddaysaan kaa rabaa inaysan gelin inay geli weyda waxaan ku cadaynaynaa carabta iyo tawiilan leh baan aragnay dee warka ma ku dhaca horta carabtii maxaa leh tawiilan maxaa fahamna marka inaysan sifa ahayn hadday sifa tahay maxaa la dhiilaa khallibaarak <laughs> inaysan wuxuu sifa ahayn xageeba ka istafiidne min qowlil carabi oo ah siira calayha tawiilan hadduu sifa ahaan lahaana kaanuu yaquuluun hee siira calayhi طawiilun faidaa lam yaqul alcarabu طawiilun hee xaqaqnaa ana طawiilan laysat صifa inaan sifo ahayn okay طawiilan sifa maaha baab kalaa u furan dee marka xaa u furan baab ah inaa xaal noqoto hawl baa tii marka shiikh siiran sayran hee waa nakiro haye nakirana xaal ma qaadato dee se masalo ma ayaduna sayran maxay taha nakiro tawiil safeena taa u diidnay maxaa soo haray dee wixiina iyadoo waa masalo meesha ku jira ayaduna aan tirtirno aan tirtirnana layskama yeelino carabtii baa ku dhawaaqday marka waa in loo meel dayaa ilaan wixii haddaan la tirtiri karin hee waa xaalku saaxibulxaal laabudda an yakuuna macrifatan sayrun nahee nakira waay marka wuuwa ka tallaabsay wuxuu waxaa ka baxa kelmadda meesha taala waa xaalun min masdarilficli ficilka meesha yaal masdarkeeda bay xaal u tahay oobal ku dhawaaq xaala kawni sayri dheh xaala hee kawni sayri dheh kawni sayri daal buu raaciya ugu yaraan <laughs> mu raaciy xaala kawni sayri soal ma raaci haa kaa marka halkaas oga meeldayo sheikhu raxima allahu tacaala wa ilaa miyaa hadday sifa ahaan lahayd yaa dee fa waxay joojiyeen aljaal majruura maqaama alfaacili bay keeneen walaa yaquuluuna mana dhihin dee tawiilun birafci ma dhihin fadalla caynkaa wuxuu caddeeyey calaa annahu xaalun inuu yaallaa masder inaysan masder booskii joogindee masder lagu dhawaaqi karin wa ilaa hadday tahay masder booskii joogi lahayd lajaasa waxaa bannaanaan lahay iqaamatuhu in la joojiyo iqaamatu tawiilta in la joojiyo maqaama alfaacil la joojiyo oo la yidhahdo tawiilun soo maahan sabab lianna almasdera yaquumu maqaama alfaacili bitifaaq baaraka allahu fiikum baablmafcuuli lahu wlmafcuulu lahu wahuwa almasdaru lmucallilu lixadati saalikihi waqtan wafaacilan naxwu qumtu jlaalan laka fain faqada almucallilu shardan jura bixarfi tacliili naxwu khalaqa lakum wa inii latacrunii lidikraaki hizatun faji'tuhu waqad nadal linawmin hiyaabaha saddexdaas sadari waa adduun dhan ahaalis min almafaaciil almafcuulu lahu wey wayusama waxa loo magacaaba almafcuul liajli waa la yidhaahaa wa min ajlina waa la yidhaahaa warkam ku dhacorta tacriifuhu kuluhu isagu kullu masdarin weeye mucalalun sabab u noqday dhe macnaha saa u fiicsan mucalalun sabab u noqday lixadain dhacda sabab u noqday xadadkaasoo masderkaasoo mushaarikun la wadaago lahu ficilka ama xadadka la wadaaga fi zamaani zamanka la wadaaga iyo walfaacili faacilkan la wadaaga wadaalika qowlii tacaalaa weye yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim bay gelinahayaan min asawaaciqi darteed xadaara almowti min asawaaciqi maxaan dhahaa magacyadood min asawaaciqi hee hee wiriqda miya mise biriq maxaa min asawaaciqi sawaaciqda xaggooda iska dheh maxay saa u samaynayaan xadaralmowt geeri baqid ay ka baqayaan darteed inay gacmaha dhegta gashadaan maxaa keenay sawaaqiqda xaggeeda waxa laga baqayo xaggeeda weeyaan sababta laga baqayo maxay tahay xadaralmowt geeri bay ka cabsanayaan yaa geerida ka cabsanaya kuwa dhegaha waxgelinaya dee cidda dhegaha waxgelinaysa iyo cidda geerida ka cabsanaysa hal qof ma tahay markay dhegaha waxgelinayaan faraha iyo markay cabsanayaan isku waqti soo maaha wakaa falxadaru masdar weeye mansuub ah dukira waxaa la sheegay cilatan sabab inuu yahay darteed lijacli asaabici fil aadaani soma jeedid yaa wa zamanuhuuna iyo wa zamanul jacli zamanka la yeelayo gedhayaha gacmaha la yeelayahay waaxidun waa isku hal xabo wafaaciluhumaana hee ayadan waaxidun weeye wahumulkaafiruun labad waa gaaladii de falamaa istawfad haadihi shuruud intasaba wuu kordhigmay huwaysaw ama intusiba waa la kordhigay huwaysaga soo ma jeedid shuruudda saddex waaya saddex shada meesha yaal mataa yakuunu lmafcuulu liajlihi mafcuulan liajlih mataa yakuunu lmasdaru mafcuulan liajlihi haddii isku waqti ay yihiin ficilka yanfaculajligu hadduu u yahay ficilka haddii isku qof sameeyo yani saddexdaa mid ka mid a ah hadii la waayo li laamutacayl la meesha la keenaya waatan falow fuqida haddii la waayo falow faqada hadduu waayo almucallil sababtu hadduu weydo shardan weydo oo min haadihi shuruudi ka mida wajaba waxaa waajibaaya jaruhu in lagu hoos dhigo bilaa midtaca in lagu hoos dhigo fa mithaalu maa shay tusaalihi faqada waayay almasdariyata waayey mwaayey qowluhu tacaalaa weye huwa alle alladii weeye khalaqa idiin abuuray lakum idinka maa shay idiin abuuray fil ardi ku jira jamiican xaaluu yahay mid dhan fa ina almukhaatabiina kuwa lala hadlayaa hum iyagu alcillatu waa sababta fil khalqi in waxaan la abuura sababa alla muxuu sababta uu abuuray noolahan maxaa waaye lakum biniaadamka dartii biniaadamku u abuuray cilatu khalqi llaahi subxaana wa tacaala lihee lihaada alkown maxaa weeye hee inuu biniaadamku intifaacsado warkaafahantooan huwa alla alladii weye khalaqa abuuray shay kasta abuuray yuu u abuuray lakum idinka dartiidin abuuray cilatulkhalqi marka maxaa weeye cilatulkhalqi maxay tahay dee waa hee almukhaatabiin kuwa la hadlaya sababta keentay in khalqiga loo la abuuraayo waa kuwan bini aadankaa inay ku intifaacaan war fahamtaan sooma muxuu ku yidhi marka fa ina almukhaatabiina kuwa la hadlayo annaga ah de hum iyaga ayaa al cilatu sababtii ah fil khalqi adduunka abuuristiisaba marka maku dhacay haddana dee lakum sababtii maaha wa khufida waana la hoos dhigay damiiruhum bilaam baa lagu hoos dhiga dee lumti oo bini aadanka maxaa lagu hoos dhiga laam xarfu jara sabab liannahu laysa masder ficilka meesha yaa sabab baaha u noqdee masder ma aha horta marka maku dhaca horta yah wakadalika qowl nuqiis baa la mid ah walow annamaa ascaa liadnaa maciishatiin kafaanii walam adlub qaliya walam adlub qaliilun lan qaliilun min almaali yaa ii micneynaya walow annamaa ascaa haddaan u ordahayo liadnaa maciishatin u ordahayo umabahee u ordayne kafaani waxaa ugu filnaan lahayd qaliilun baa igu filnaada oo minalmaali kadibna walam adlum maba aanan dalbeen hee almulka maba aanan dalbeen warkamkudhacay saasaa loo macnayna xagee buu ka daliishanayaa walow annamaa ascaa haddaan u ordayo haddaan ordaya dheh haddaan ordayo oo dadaalayo liadnaa maciishatin liajli adnaa maciishatin maciishada hooseysa darteed inaan ordal keeno inaan ordo maxaa keenaya dalabu hee dalabu adna almaciisha soo maahan marka adna maciisha waa sababul sababu sacyi ayuu sidaa jidho fa adna adna hee afcalu tafdiil weeye walaysa masdel sabab adna wa in kaanat sababa sacyi ilaa hee annahaa laysat laysat mafcuula liajlihi sabab liannahaa laysat masdaran liannahaa hee laysat masder masder ma aha inamaa hiya afcalu tafdiil falihaada sidaa dare ayaa jaa waxaa yimaada makfuudan xaal yaha buuyi bilaam lagu hoos dhigay wa mithaalu maa faqada itixaad zamani qowluhu tacaala weyaan qowluhu dhe cafwan faji'tu waqad nadaat linawmi hiyaabahaa ladasatri ilaa liibsati lmutafadil ibnuqays baa dhahaye beedkan wuxuu kugu keenayaa beedkan waa masderba meesha yaal laakiinse mafcuul mutlaq maaha ibnushkiilada haysan waxa weeye isku zaman baa la samayn waatan faji'tu waan u imi walxaal baan u imi gabadhii buu ka hadlayaay qad nadad ay dhar yaraysatay linawmin hurdo darteed siyaabaha ay dhar yaraysatay qof markuu shaqaadka ka yimaado shaatiyada waaweyn iyo macuusaha waaweyn iyo iska bixinaysa dharkii hurdadu gashanaya marka wuxuu yidhi faji'tu waan u imi walxaal baan imi qad nadad ay yaraysatay linawmin hordo darteed hiyaabaha maryaheedii lada satri daaha agtiisa ilaa libsata almutafadili mooyaane ilaa libsatae mutafadil mooyaane waaya waaya almutafadil wuxuu ku yidhi mid mutafadila yacni mid dhadhar yar qaba mooyaane macnuhu waa sidaas almutafadil wuxuu ku yidhi bithawbihi alfudlu bidamatayni aladii huwa calayhi qamiisun waridaaun waa dhar sooma jeedid walaysa calayhi izaarun walaan dharkii waaweynadhmiskadhiga dharkii hurdada keliya xidha mutafadil weeye qofkaas soo uruuriyoo soo saara sababtay nadad eeg qofku markuu rabo inuu seexdo dharku iska bixin soo maan dharbixinta maxaa keentay inaad seexatid inaan dharkii iska bixinaya inaan seexdo isku waqti miya maya sax annawmu waa sababun linadi hiyaab sax dharka in laska bixiyo soo laakiinse dharkii bixintooda iyo hurdadu misku waqtibaa ah maxaa meesha ka baxay marka zamankiibaa isku waqti ahayn meela socotaa fa ina nawma nawmtu wain kaana cilatan fii khalci hiyaab ha ahaatee laakiin hada zamanu khalci thiyawbi saabiqu wuxuu ka horeeyaa calaa zamanihi zamani nawmi ka horeeya wamiaalu maa faqad itixaad alfaacili faacilkiibaqof baan samayn qowlu shaacir wainii latacruunii lidikraa hizatuun kaman taafad alcusfuuru balla lahu lqatru wainii aniga latacruunii waxaa igu soo darida lidikraaki xusuustaa markaan ku xasuusto waxaa igu soo darida buuyii hizatun gilgilasho saasaa qandha qabanaysa buuyii <laughs> saasaa u jareynaya markaan xasuustaba saasaa u jareynaya kamaa sida buu yidhi intafada ay ka ntifaadil cusfuuri baa dhihi kartaa masdar wimaadu kamaa intafada ay ka ntifaadil cusfuuri shimbirtu iska jafideeda ama isruxideeda oo kale shimbirtaasoo ballalahu uu qoya alqad roobku qoye shimbirtu markuu roob qoye maxay samaysaa wa iska jaftaa soo maahan sidaa saa isruxaysoo kale ayaa anna saasoo kale waxay ugu soo dariyeen markaan ku xasuusto baa saasoo kale u jareeyaa buu yidhi wa inna aniga la tacruuni waxay u soo dariday hizatun jarayn marka tacruuni soon ficil ma ah haadha faacilkiisi meeye hizatun tacruuni hiza sababinay kugu soo darido hizadu maxaa sababay xasuusta gabadha xasuusanaysid soo maahan eeg marka yaa gabadha xasuusanaya adiga darintana waxaa soo dariyana maxay yihiin marka maxaa yahan meesha xasuus iyo soo darin isku qof maa samaynaya soo darinta yaa faacil u ah sheekh hiza xasuustana yaa iska leh adiga hadlaya marka maxaa kala duwan cidda wax xasuusanaysa iyo cidda hee cidda tacaruunidan cidda iskala dee cidda tacaruunidan iska leh tacaruuniyan faacil horta macnaha markaa micnanaya qofka asagaa iska hadlaya laakiinse kelmadda fiinas tacaruuniya oo ficil mudaarica weyn faacilu hiza soo maahan sababu ma garanaysaa inay soo darido sabab eh, maxaan dhahnaa beleda inay soo darido ii sheeg jarayntu maxaa sabab u ah dikrul maxabuuba soo yaa xasuustay yani <laughs> waxaa kala duwan marka cidda waxaa xasuusanaysa iyo cidda jarayntu kala duwanta soomaa hormay fahamteen xagga macnaha markuu qofka iska hadlayaa waa isku mid laakiinse eray jumladan meeshan taala jumladan meeshan taalla dikraaga waa sababulhaza wey soo waa jaraynta sababteedii maxaa la rabay itixaad alficli waitixaad zamaan soo maaha itixaad lficli waitixaadslama rabin yana masderta adikra waa masder way buuxisay laakiinse cidda wax xasuusanaysa iyo cidda jaraynta hadda meesha taalla cidda waxa soo dariyey misku midba waa mayaxaas ku daliishanaya lakin ad marka hadlaysid aan leedahay eh, eh, anaa jareenaya dee marka wax kugu soo dariyaan jareesa laakiinse hadalka hadda leedahay waxbaa igu soo darinaya aduu mafcuul baa tahay faacil maadan noqon soomaan marka cidda tacaruuda samaynaysaah waa hisadii oo faacila cidda xasuusta lehna waa adiga marka maxaa kala duwanaaday waxaa kala duwanaaday faacilkii tacaruuda qaadan lahayd iyo xasuusta cidii lahayd ayaa kala duwanaaday macnuu waa intaa keliya baaraka allaahu fiikum faina dikraa saaka isakayda fa ina dikraa xasuustu hiya cilatu curuwi lhiza soo ma jeedid xasuustu maxay tahay cilatu curuwi miduu xarakeynayaa curuwi soomaa yah curuwin saasaa u fiican curuwi lhizati wa zamanuhumna waa waaxid dee minu maxaa weeye markastoo aan ku xasuusta hee dhahayaa sidii koronta inagu dhigtay walaakiin hase yeeshee ikhtalafa waxaa iskhilaafay alfaacil baa iskhilaafay fa faacilu lcuruwi huwa alhizatu weeye hadda ficilka meeshatacaruuniyaa iskale hizatun wa faacilu dikraana huwa almutakalimu weeye hadda su'aal markaa jumladan tacaruuni hizatun mutakalimku muxuu ka yahay baaraka fiik muxuu ka yahay oo yadaa sheegaysa dee ana almacnaa waxa weeye lidikrii xasuustaydan xasuusanayo iyaaka adigaan ku xasuusanaayo falamaa goorta ikhtalafa alfaacilu khufida waa lagu hoos dhiga bilaama lagu hoos dhiga wa haadaa sidaas ayaana jaaa qowluhu tacaala baa ku yimaaday hee litarkabuuhaa wasiinatan waalkhayla iyo walbiqaala walxamiira soomaan waa alla idin abuuray wakhalaqa wuu awuuray alla alkhayla iyo walbiqaala iyo walxamiira wuu awuuray sabab litarkabuuhaa litarkabuuhaa sihee si aad u kortaan soomaa si aad u kortaan ayuu u awuuray alla subxaana wa tacaala fa inna tarkabuuhaa bitaqdiiri lian tarkabuuhaa wey muxuu ka wadaa lian tarkabuuhaa lidan hadda meesha taal waa laamu tacliil laamu tacliil laamljad waa isku mid midna markii isma gashay laamljad noqonaysa midna markay gasho hee ficilka laamu tacliil bay noqotay labada waa isku macni isku macno wey waa fahamta soomaan marka maadaama hadda ficil ay gashay li laamu tacliil bay noqotay laamu tacliil toosna waxa uma kordhigtee an maxduufa ku qarson meesha wahuwa cilat lkhalqi licantarka buuhaana waa cilatlkhalqi weeye alkhayli iyo walbiqaalulxamiir wajii'a waa loo yimaaday bihi kaa maqruunan bilaam asagoo la socda liikhtilaafi lfaacili o lianna faacila alkhalqi huwa allaahu subxaana wa tacaala sababaas maah wa faacilu rukuubin ayaa weeye banu aadama weeye wajii'a biqowlihi jalla sanaahu waziinatan waa la keenay mansuubatan iyadoo kordhigan lianna faacila alkhalqi hee iyo watasiina hee huwa allah wey subxaana wa tacaala ma dhammaado kaas kaama ku daraa walaalayaalan ku daro waa yaryahay yaa yaa hada biاllahi towfiiqu sala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alih wsaxbi ajmaciin